oo shayga xaaqada layn karo qoraxdaa soo baxdo la yidhaahdo may naqligoodana waxa weeye inay tafsiir baktiya oon meel haysano ku tafsiirano tafsiiru lqaraamida marka natiijadooda waxay noqotay safsadatun fi lcaqdiyaati wa qarmadatun fi lnaqliyaati wasamciyaat marka siduu usuusha dadka dariiqada rasusha qaaday oo guulaystay inay toosayiin si uu usii adkeeyo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 marka muctasiladii iyo waa soo dhammaynay iyo ashaaciradii marka falaasifadii iyo baatinyadiiba wadaa nacam waa nafi soo marnay fain qaala ana anfi nafya wlihbaat haddii uu yidhaahdo aniga nafyiga ihbaatkaba waa labadaba waa maanta ma arkaysa waa anfinaya waa kuwii waxaa weeye baatiniyadii oo naqiidayn ka anfinaya qiila lahu waxaa lagu leeyahay fayalzamuka tashbiihu faqradaas waa soo akrinay ilaa aakhiri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 xujadiisii oo marka kii falsafiga ahaa oo dariiqada baadiliyada oo soo gato wuxuu yihi alla ilaah waa lagu rite bal isgaar waa intaasood wax hesheen nintaad qaaday xumbo cuskay camal weeyaan xujo u keenay kolay sheikhu kutubtooda uu kasoo guurina ama waaba kula munaadarooday fa qulta haddaad tiraahdi ninkaan dhahaya naqiidaynkaan anfinaya innamaa yamtanicu waxay mumtanic tahay nafyu naqiidayn labada iska horjeeda in la anfiyo camaa yakuunu qaabilan lahumaa wixii labada qiim aqbali kara ama mid ama mid kale cagsigiisa wa haadaani labadan oo aniga aan labada qidoonan anfinayo yataqaabalaani waxay isqaabilayaan taqaabula alcadami iyo walmalak weyto iyo hanasho cadam waxa la yidhaahdo ayay isaga hor imaanayaan laa taqaabula salbi waliijaab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 maadaama arag uu ka suurtoobo haddaan idhaahdo laysat basiir acmo inuu yahay waa ogolna oo waa mutanaaqid laakiin derbigan haddaan idhaahdo laysat basiir kama dhalayso acmo inaan kusiiyo sababto marka horeba arag balo uma qaabilba uma aha saa darteed haddaan sifaadka ilaahay aan ka anfino lidkeeda oo naqsiga ma lagu laasimayo kuleeyahay haddaan maarata sifaadka thubuutiga aan baabi'ino eh? haddii aan baabi'ino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 qofkii xataa aan markii hore soo darsan mandaq uu fahmi doonaa fain qulta haddaad tidhahdid inamaa yamtanicu nafyu naqiidayn labada iska soo horjeeda nafyigoodu wuxuu mumtanic uusan maarata mustaxiil yahay camaa yakuunu qaabilan lahuma wixii qaabilaya ah sida qofka oo kale iyo xayawaanka oo la dhihi karo waxwaa arkaa ama waa indhala iyo la dhihi karo laakiin labadan sifo oo annagu aan kor qaadnay iyo taqaabalaani waxay isla hor imaanayaan taqaabul alcadami walmalak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 salbiga ijaab ka dhexay maalan oo tiraada maalan zaydun mawjuud zaydun hayru mawjuud oo salbiga ijaab ka dhaxeeya waxay kuleeyihiin ayaga ku tanaaqudin waa nahay laakiin annaga tanaaqud nama qabsanayo min baabi caddi walmalaka halkaasaan aadayna way keen waxay fainal jidaar laa yuqaal low acmaa walaa basiir lama yidhaahdo sababta waxay ku leeyihin walaa xay walaa mayit id laysa biqaabilin lahuma markii horeba inuu wax arko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 haddaad tidhahda haadaa mawjuud haadaa macduum haddaad tidhaahdid waxay lamid taha adoo yidhi haadaa mawjuud haadaa hayru mawjuud oo midna nafyi aad gelisay midna nafyigii aad ka daysay nacam biitifaaqi alcuqalaa dadka cuqaladoo dhan oo xataa falaasifada waa isku waafaqsan ee waxaan wax baatiniyadu ay meelaha la ordayso waa taas horta horta wujuud iyo cadam waxaa leeyahay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 Eh, almashaauun saasaa marka maanta ma arkaysa loogu bixiyey nacam walistilaax marka waxaa le waa istilaaxa ku heshiidee baabkan waa min baabi salb waliijaab sababtoo derbigan haddousan hadda wax arkaynin inuu acmaa yahay qof walba isaga jeeda haddousan noolen inuu meyid yahay qof walba isaga jeeda laakiin inaad tidhaahdo haddaan idhaahdo maanta ma arkaysa wax arkayo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 macnihi intou soo qaatay u daliishana u kuleeya waa kana daliil waxay u tahay shiica inay jirtay waqtiga nabi midaaba saa qoray shiicada ka mida waxyaalahaasoo kale marka soo daliishana kule waa ina min shiicati shiica waa fogey macnaha maaragtay ee eh, nabigu markii siirada lagu qoro shiicuu ku yeeshay maaragtay ee eh, atbaac lafdigaa loo noqonayaa maaragta bimacna alansaar waalatbaac ma garan kuwii fiicanna waa fiican yihin wixi xunna waa xun yihiin laakiin shiico lafdabo mutaakhira oo tacasubaadkaaga iyo tabara'u min ashaykhayn waa an yubaaliqu fii ahli lbeyt wa an yatcanuu fi lqur'aan wayuminu birajca wahaakada baabkaas markaas muu joogi jira marka marka macnaha waxa weeye istilaax idinka hadda iska samaysteen xaqaa'iqa cilmiga mase caqligaha ma bedeli karo saas camal oo ka wadaa walistilaaxaatu lafdiya laysa daliilan calaa nafyi alxaqaa'iq alcilmiya shay xaqiiqo cilmi oo sugan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 qofkii waa jooga ama waa maqan yahay asaga arrintaas imtinaacoo ka imtinaacay hadduu qofkii joogana ma maqnaysii karta hadduu qofkii maqan yahana ma jooji karta isaga inkiritaankaisay ku kooban tahay ee xaqiiqada jirta waxba kama bedelaayo ma baran nacam wa huwa ka jahli ljaahili qof wax uusan ogeyn jaahilka awr hadda aniga waxaas jaahilka ah, waxaas ma jiraan qofna kaa yeelimin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 wala alcama wala albasar wala samca wala samam aqrabu asagaa u dhow midkaan dambe ila almacduumi macduum iyo walmumtanici iyo inuu suuragal uusan ahayn mimaa yuqadaru waxa la qadarayo qaabilun lahumaa inuu aqbali karo macana nafyi maa canhu in laga anfiyo kama soo qaadou dhahay qof halkaan acmo ah ma garan oo asagu ku sifoobi kara hadda waa acm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 oo sidaa makhluuq oo kale iyo wax mumtaniculwujuud oo shirki ah shirki ilah inuu leey ma jiri karta waa mumtanic eh? yaa imtinaac u dhow sababto a ah makhluuqa maa wujuud wujuud iyo cada aqbali karnaa soo maa laakiin shirki ilaahay wax laha subxaana wa tacaala ma jiri karaan ma jiri karaan ma garan marka kii marka wujuudka aqbali kara laakiin markaas maqan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 haye wamaa jaaza oy jaa-is u tahay wamaa jaaza wixii u bannaanaada liwaajibi lwujuudi allihii jiritaankiisu oo waajib ahaa qaabilan inuu aqbali karo wajaba alla waa u waajibaysa sababta wixii allaba uusan ka nasahnayn oo qaabil uu u yahay alla uu aqbali karoo ku sifoobi karo waxay tahay inay kamaal tahay sifatu kamaal ay tahay wixiiba alla uu aqbali karo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 waidaa jaaza hadday banaanaatana faida jaa wajab waidaa jaaza hadday banaanaato wujuudu lmaqbuuli shay maqbuula inuu jiro allo wajab waa u waajibaysaa marka marka qaacidadan oo kale sheikhulislaam meelo badan ayuu ku sheegaha la yidhi nacam oo meel wuxuu ku leeyahay idaa habata hadday sugnaado imkaanu dalika lahu famaa jaaza min alkamaali almumkin kamaalka oo suuragal ah alwujuudi ee jira fainahu waajibun lahu alla waajib u noqonaya laa yatawaqafu calaa kayrihi cid kale kuma xirna fainahu low tawaqafa calaa kayrihi lam yakun mawjuudan lahu uma ahaadeen ilaa bidalika alkayri kayrka inuu siiyo maahan sida annagaba wasifaadka aan haysano oo maarata hadduusan ilaahay makhluuqa siinin miyay lahaan lahayen ma lahaadeen wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah samcigii basarka xodho ilaaha siiyey laakiin ilaahay cidkiisa maa jira may wadalika alkayru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 qofkii sifada ilaahay u suga waxay u bixinayaan mushabbih sifaadkiina acraab aa loo bixiyey daadatadii allana subxaana wa watacaala jismigaa loo bixiyey dadkii sifaatka suga waxaa loo bixiyey mushabbiha ilaahay subxaana watacaala culuwigiisii waxay u bixiyeen fooq iyo xays iyo waxyaalahaas u bixiyeen qofkii ilaaha sarre yidhaahda muxayis iyo mushabbih dadka ahlulxadiidka waxay ku magacaabeen xashawiyo ama mujassimon ama nawaabi shiicadu ahlu sunnada waxay ku magacaawday nawaasib qadariyadu waxay ku magacaaday maanta ma arkaysa ahlu sunnadii mujbira ayuu ku magacaaday ahluljabr mujbiradii lafteedii ama murji'adii waxay ku magacaabeen ahlu mushakik anaa muumin insha allah hadduu yihado wax kulahay shakiga kugu jiro waxaasoo dhan iyo alfaadaas wada qabiixa ah oo ama shay xaqa loo bixinayo ama dadkii xaq haysta lagu bixinayo waxay rabaan dadkii xaqa in looga infiraariyo xaqi in looga infiraariyo dadka marka ahlu julhaasha sida ibnulqayim sheegay naakixul alfaad waa iyagana alfaadaa lagu qabaa hoy xaqaa'iq ma fiiriyaan mujasim muhajim alfaadaas markuu maqlo xaqa uu ka cararaya laakiin dadka ahlul ahi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 waxaad leedahay qayu zanaabiir zumbuurka matagiisii waay marka hadhow marka qofkii waa ka caraji kartaa marka oo malabkii qofki inaad tiradaro wax maaratay baalkan zumbuurka shinida iyo baaladan ay soo matageen matagooda malabkiyaa raba in lagu qaraareeyo ma garan laakiin qofka aalulaxaqa ah marka maaratay kama cararayo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 cid hadda u nisba sheegatoo dhaha wahaabiyan maaragtay ma jirto marka alfaadaas waxaa la rabaa in dadka lagu tanfiiriyo oo dadka acdaada ayaa samaysa hadyoorka horaan culimmadu waxay dhihi jireen calaamatu ahlulbidac waxaa lagu yaqaanaa inay adacnu fi ahli sunna alwaqiica fii ahli sunna qaar mushabiha yidhaahda qaar yidhaahda maaragta yani eh, nawaasib sida rawaafidadoo kale qaar mushabiha yidhaahda marka qolo walba alqaabay maanta ma arkaysa u bixinaysa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 markii muslimiintii iyo nabiga saabici loo bixiyey iyo saabi'iin lafdigaasi diintii maka erisi ma garan kama erin marka waa sidaas oo kale waayo alfaad macnaa been nacam wa bi ariiqati ariiqadaasi afsadat ilmalaaxidatu malaaxidadii ay fasaadisay calaa dawaa'ifa dawaa'if oo minannaas ka mida cuquulah cuquushooda wa diinahum xataa akhrajuuhum ilaa ay u bixiyeen ila acdami alkufri kufri midda ugu weyn iyo waljahaalati jahaalo oo kitaabkii sunnadaba laga kaxeeyey waxaasaan lagu foobsaday qaar faaq iyo raafido laga dhigay qaar maanta muctasile laga dhigay qaar shaacira laga dhigay qaar saasaa lagu foobsado kitaabka iyo sunnadii qof walba alfaadaas qaar raafidanimo loo kaxaystay alfaadaas intii lagu kala kaxaystay sababtoo ah basharka badankoodu dad waxbaara maan alfaadaas ayay maanta ma arkaysaa ayay ay dadka ku baabi'inayaan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 ayay maanta ma arkaysaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo inuu cilmigiisa mar kasta iyo awooddiisa iyo mar kastaba oo horreeyana waxay maaragtay xawaadis la awala lahaa iyo waxyaalahaas ayay maaragtay nusuusta iyo shareecada ay ku baabi'iyaan nacam wa haadaa tarkiibu mumtanacna dhihin waa loo jawaab waxaa la yidhi gadaalay jawaab badan ka imaan doonta laakiin hadda wuu soo gaagaabiyey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 macaanidaasoo dhanna waxay u noqonaya daatadiisa iyo idraakiisa lidaatii macnaa isagaa is cid kale ma yaqaanay leeyihi sababtoo ah inuu cid kale macrifadeed ku mashquulo waxay weli munaasab uma aha marka makhluuqaadkama warqabo wey waa waxaweye baab wada wada marka waxaa wada khashinkaabay ah qabaan alfaadii cishqiga iyo qurunka oo maarata ciyaal suuqa isticmaali jireen ayay alla u isticmaalayaan sifaatkii kamaalka oo qur-aankii sunnada isticmaaleenna waa la radinaya marka meeqa lafdi a mawjuud waajib xaqli caaqil marka caqli waxay ka wadaanu dhahay waa macnaha cilmiga anagu aan u naqaan marka allow waa un fikrad jirto mutlaqalwujuud wax fikrad un jirtee wax jiraba agtooda kama aha walciyaadu billaah oo wax maado ma lahay kuleyn nacuudu billah yaa dhahay maado dhaha maha dhihinina yaa u dirsaday marka wuxuu yidhi afalaysa hada almafhuumu min hada waxyaalahan idinka waxaa si kastaba u fasiree waxa laga fahmi karo huwa almafhuum min hada oo sifaat mutacadida soo maaha fa haadihi macaani mutacadida mideed aad sheegaysaa waa macaani tirsan mutagaayira kala duwan fi lcaqli caqliga wa haadaa tarkiibun cindakum waana tarkiib wa antum tuhbituuna waa sugaysaan oo tusamuunahu tawxiidan aad gawan baa tawxiid waxa rabba ku magacaabana muctasiliga wuxuu ku magacaabanaa sifaatkii alla la kalo tawxiid ku magacaabana iyo jahmiyada intooda badanba nacam fain qaaluu haddaw yidhahdaan haadaa tawxiidun fi lxaqiiqati waa tawxiidkii dhabtaha ah, alfaadaan isticmaalno walaysa haadaa tarkiib mumtanican tarkiib oo mumtanicoo la didan yahana ma qiila lahum waxaa lagu leeyahay oo lagu radinayaa watisaafu daati daatada alle inay ku sifowdo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 inaysan ahayn macnaheedu shaygu inuu yahay caaliman shaygaana waa caalim macnaheedu inaysan ahayn huwa macnaa kownihi qaadiran oo sifaadka ay kala duwan tahay walaa nafsu daatihi nafsada daatadiisa alla naftiisana huwa nafsu kownihi caaliman iyaga qaar waxay sifadu waa daatada alle lafteedaba asayfatu huwa caynu lmawsuuf taasina waa qalad nacam faman walaa nacam walaa nafsu daatihi huwa nafsu kownihi caaliman qaadiran oo yahay faman jawaza qofkii baneeyay an takuuna haadihi sifatu sifadaas inay tahay hiya sifatu luqraa sifada kale wa an takuuna sifatu hiya almawsuufu inay tahay cilmiga alla ahay ku leeyihiin fa huwa min acdam innaas kan ugu weyn waayo sabsadatan hagag iyo muran qajajaca oo xaqa la inkiro uma inahu mutanaaqidun waana isburinayaan fa inahu in jawaza dalika haddou arrintaas banneeyo jaaza waxaa bannaan an yakuunu inuu ahaado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 oo ama khalqigu waa daatadiisa alle haddii aad tidhaahdo ee eh, hadha waxay noqona wujuudkii makhluuqa iyo wujuudkii alleh inay isku mid noqdaan fa yakuunu lwujuudu waaxidan bilcayn waxa jiro dhamma had ay isku noqonayaan laa binawci anwaax kala dhibsan ma aha sababtoo waxa jira awalan waxay uka baxaan khaaliq iyo makhluuq makhluuqii baa kala baxa jinni malaa'ig insaan xayawaanaad waxaasaa lasii kala baxa laakiin haddaad tiraada wax walba isku mid oo sifaatkii mawsuufkii aad ka dhigtid oo khalqigii waxaa noqona marka dambe inaad khaaliqii ka dhigtid wixii dhammaa marka wujuud bilcayn hal cayn keliya ay noqdaan sidii qof keliya oo kale ay noqdaan waana fikraddii waxusulwujuudka ilaa si itbaatkii ugu sugaayeen ugu sii mubaalaqoonaayeen ayaa marka dambe waxaa dhacay inay dee waxa dhammo isla wada ilaah walciyaadu billah waxiinaidin markaas faidaa kaana hadduu ahaado wujuudu lmumkin dadka oo makhluuqa oo jiritaankooda uu suuro yahay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 makhluuqa inay jiraan ay suuragal tahay huwa wujuudun waajib allaha wujuudkiisa ay waajib yahan lafteed ay noqoto waa fikrad wafdul wujuudkeeda kaana wujuudu kullu makhluuqin makhluuq kasta wujuudkiisu yucdamu bacdu wujuudihi la waayo wa yuujad bacda cadamihi la helo waa jumla muctarade huwa nafs wujuud ilxaq alla jiritaankiisa u ahaan lahaa alqadiimi ee horreeyey addaa'imi daa'imka albaaqi alladii laa yaqbalu alcadama cadam aan aqbali karin makhluuquna sifadaas ma laho ku waidaa qudira haada taa haddii la qadarana kaana alwujuudu lwaajibu allaha jiritaankiisu ay waajib tahay wuxuu noqonaa mawsuufan ku lagu sa bikulli tashbiih wa tajsiim tajsiimkii tashbiih ka carraysaanba ku nacdeenba wey ilaa makhluuq iyo asagaa isku mid noqday wacuudu billah fikraddii ibnu carabiga meesha timid iyo wa kulla naqsin wa kulla cayni kamaa yusarixu bidalika shay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 Eh? ayay marka waxay baabkii xusnulguuday la soo gashay nacam falaa budda lahu waxaa laga maarmaana fii aakhiri alamri marka ugu dambeeya min an yuhbita inuu sugo mawjuudan wax jira waajiban oo waajib ah qadiiman oo qadiim ah, muttasifan ku sifooda bisifaatin tumayisuhu can hayri sifaat heyrkiisa ka soocoda oo walaa yakuunu uusan ahaanina fiiha sifaadka mumaasilan likhalqihi khalqigiisa oo qasaday ku tahay khaaliq iyo makhluuqah inay ku kala gediyaan inaa marka wixii sharciga oo ku kala soocaa ku kala socdaan iyo wax mulcidiyaadka oo baatil ka laasima ah inay ku kala socdaan kee fiican wixii sharciga ku kala soocaa fiican marka nacam falaa budda fii aakhiri lmri min an yuhbita inuu sugo mawjuudan waajiban qadiiman muttasifan bisifaati tumayizu can hayrihi walaa yakuunu uusan noqonayninoo fiiha mumaatil likhalqihi fayuqaalu lahu waxaa laleeyahay wahaakada alqowlu fii jamiici sifaati sifaatka oo dhan waa sidaas weeye wa kullu maa nudbituhu waxa aan sugayno min alasmaa'i wasifaat falaa budda waxaa laga maarmaana an yadulla calaa qadri mushtarak waa inuu ku tusiyo qadr oo mushtarak ah tatawaaqa'u ay isugu timaado fiihi lmusamayaat waxyaa la magacaabay oo macno guud ah walowlaa daalika taa haddii lala yahay lamaa fihima alkhitaab khitaabkoo lama fahmaayo alla shee lagugu sheegaya hadda malaa'igta inay jirto ma ogin manaa ma ana arki waa ogna inay jirto laakiin waxaan ka ognaa sifaadkeeda jibriil waxyigoo keenaa nabigaasoo waaba arkay mar tashakulaysanayaan mar sidaan riximkay qaabilsayaan wadaa'iftay qabtaan laakiin malagaa jira haddii laguu dhaho oo waxba wax nafyi lagu waxeeyo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 marka tashbiih maba imaan karaba ware ma bimujarad magacaa oo maarata macnahaas guud kulligaa tashbiih maanta ma arkaysa kama imaan karo sal allahu calaa ali sali wasalam